بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد cashirkan waa kii soddon iyo shanaad ee ka mid ah min kitaab annubda zakiya fi alqawaacid alasliya waxaynu ku soo jiray baab اlqiyaas waxaynu xalay xalay inoo dembeeyey masaalik اlcila waddooyinka lagu ogaado shaygan inuu cillo yahay xukumkana uu cillo u yahay sheekhu wuxuu inoo soo sheegay in cillada lagu sugo saddex dariiq annasu waalijmaacu waalistinbaad saddexdaa dariiq baa lagu waddaa lagu ogaadaa shayga inuu cillo yahay ijmaaca dhib yare hadday muslimiintu wasfi ama sabab ku ijmaacaan inuu cillo yahay kugu filan furuucdii kaleed cilladaa ka heshoo dhan baad xukumka asalka saaran siinaysa amaa naskii sheekh wuxuu u qaybiyey saddex qaybood waana sida usuulinta ay u badan yihiin daliil min kitaab illaahi wa sunnati rasuulihi oo nas ku cad shayga inuu cillo yahay bimacnaa waxaa ku jirta aadaad min adawaati tacliil sida licilati kada lisababi kada liajli kada kay idan wakii kii soo taxay iyo in daliilka uu ku jiro adaad iyo siiqa daahir ku ah tacliil iyo cilayn kalaami walow muqadaratan falba falfa uu soo dhammeeyey iyo ina iyo wixii la halmaana inaha min aawaafiina calaykum awaafaat markii ibnu mascuud uu keenay nabigu intuu dhagaxya u dirsada uu u keenay saalo nabi wuxuu ku yidhi inaha rigsun waa tacliil marka wuu soo sharxay sheekhu iyo adawaadkii aad ku soo marteen xuruufu ulmacaani ee ama sariixa ku ahaa tacliilka ama daahirka ku ah qaybtii saddexaad ee naska ihbaatu alcillati biاnnas imaa binasin sariixin aw binasin daahirin fi اtacliil aw biliimaai waاtanbiih aلثaalث alimaa waاtanbiih baa la yidhahdaa baabka markaad maraysaan masaalik اlcila ama طuruq اlcila waxaad ogaanaysaa dadaalka dheeraadka ah ay fuqahadu ku bixiyeen in laga taxadaro xugum sharciga in lagu sugo caqli iyo garaadkaadoo mujarad ah ra'yi mujarad ah iyo anay ila tahay iyo anay ila qumanaatay oo keliya xugum sharci inaan lagu sugi karin bay kuwa caddeeyeen iyo dadaalka dheeraadka ay u qabaan shareecada iyo diinka ilaahay diinka islaamka waxaa kaloo kuwa caddaan maangaabnida qolyaha qiyaaska diiday iyo meeshay fadhiyaan ayb ayna waad ogaanaysa alima imaagu luqatan ay ishaara waa ishaarid ka shanqarin laga shanqariyo cilo carabaabid weeyaan alimaa watanbiih baa la yidhaahdaa alimaa watanbiih macnihiisu waa maxay marka la gaabiyo tacaariif badan baa laga bixiyaa waa in xukumkii sharcigahaa uu la xidhsado wasfi dareensiinaya ruuxa maqlay daliilka asaga ah macna tacliil inuu ku jiro macna tacliil dikru wasfin maqruunin bixukmin yufhimu saamica macna tacliil ayaa lagu gaabiyaa waa dikru wasfin tilmaam baa la sheegay sababbaa waxbaa la sheegay maqruunin bixukmin xukun buu la xidhiidhaa aayad qur-aan xadiid ayaa xukum caddaynaysa daliilkii iyo naska xukumka caddaynayay lafdi baa ku jira aan ahayn siiqa min siiqa tacliil ma aha adawaadkii aad ku soo barateen tacliilkii sariixa ma aha adawaadkii tacliilkii daahirka ma aha laakiin ninku luqada yaqaana ereygan sheegiddiisu wuxuu ka fahmahayaa inuu cillo yahay marka waa dikru wasfin maqruunin bixukmin yufhimu الsaamica macna الtacliil hadday adaad min adawaati tacliil meesha ay ku jirto ma aha maslaga maslaku اliimaan waالtanbiih ee waa soo marteen waa maxay waa tacliilkii sariixa ahaa ama daahirka ahaa faariqa marka u dhexeeya tacliilkii daahirka ahaa ee hadda inoo dambeeyey iyo maslaku اliimaai watanbih waa maxay siyaaqa hadalkaad ka fahmaysaa cilada markaad joogto maslaq اlimaai wاtanbih laakiin markay tahay daahir tacliil uu yahay nas daahir fi uu yahay waxaa meesha ku jira siiqo adawaad xaraf lafdi min alfaad tacliil ah farqi inaad fahanteen baan u malay ayb sheekh marka tacriifkiisi aan marre wuxuu uhi wahuwa waxaa weeye imaa watanbiihu alimaa ishaarid iyo kugu baraarujiye ciladii ayadoon meesha aysan ku jirin adaad iyo xaraf min xuruuf tacliil ayb an yaqtarina alwaصfu bixukmin waa in waصfigu uu la xidhiirsado xugub walow kaana dalika alwaصfu mustanbaan waصfiga asagaba ha noqdo mustanbat mid ijtihaad lagu keenayo ee ra'yi ayb qaabka loo istimbaada cilooyinkana dee way iman doontaa weli istimbaadkii mana gaadhin maslak اlimaai waa ciladii mansuusadeeda weli ku jirtaan waa ciladii mansuusada ahayd mansuusatun binasin sariixin mansuusatun binasin daahirin mansuusatun biliimaai watanbiih wixii ka dambeeya asaga ayaa masaaligdii ahayd istimbaadiga ee cilada mustanbada lagu soo saari jiray ka bilaaban doonta low lam yufid lafdi wasfiga ah hadduusan faa'iidayn lahayn atacliila cilanimo huwa asagu aw nadiiru ama wasfi la ah lakaana baciidan can fasaaxati kalaami shaaric lakaana baciidan can fasaaxati kalaami sharci lafdigan meesha waxa loo keenay hadday cilanimo ahayd iyo inuu xukumkaa la caddeeyey sabab u yahay aysan ahayn waxaa lays odhan lahaa maxaa loo keenay waa barankafay leh faa'iidaba ma lehe maxaa xikmo ku jirto war badni weeye waa xashwi baa ka soo bixi lahay marka amilo badan bay wadaaduu marka ka bixiyaan kan marka maslak alimaa watambiih wadaadaha qaarkood shan suuray ka dhigaan niman lix bay ka dhigaan niman afar bay kusoo gaabsadaan niman miaal keliya intay ka bixiyaan bay iskaga tagaan aduu lix maslag ma dhaafo dhowr intaan ka miaaln aan iskaga tagno <clears throat> waxaa ka mid a ah matalan waxay yidhaahdaan waxaa ka mid a ah in shaarici loo sheego qiso xaadiثa loo sheegay nebi allo waxaasaan sameeyey kadib baa nabigu xugum saaray wixii loo sheegay waxaan leenahay wixii nabigu loo sheegay xukumku ku dhijay shaygaasaa cillo ah xadiidkii abi hurayra lamidaad garanaysaan fii mujaamici almujaamic fi nahri ramadaan an yaxkuma الshaaricu an yaxkuma الshaaricu caqiba cilmihi bisifati اlmaxkuumi calayh shaariciba wuxuu xukumahayaa markii xaalad loo sharxay kadib ayuu xaaladii xugum saarayaa idan saxaabiga nabi allow anoo sooman yaa xaaskayga ku dhacay ee maxaan sameeya waan halaagsamay ahlagtu wahalagtu halagtu waan halaagsan ahlagtu asagoo timiisi garaac jif rafahay oo xabadkii garaachahay oo naxsan buu nabigu soo irsaagay waaqactu ahlii fii nahaari ramadaan nabigu muxuu ihi actiq raqaba kafaarada buu u sheegay actiq raqabatan waa xukumkii sharcigaha ma mise maaha xukumka sharciga waxaa la xidhiidsaday wasfi oo ah nabi allow xaaskaygimaan fii nahaari ramadaan u galmoodee maxaan sameeyaa idan maxaa la isku xidhay wasfi xaalad laga warramay iyo xukunka shaarica xukunkan shaaric ciladiisu haddaysan ahayn galmada fii nahaayar ramadaan isku xidhku lamaba fahmin maxaa ka dhexeeya nabalow biyaan cabay ha lagu garaaco yaa lagu uhi maalan maxaad ka fahmi in biyo cabkaadu uu yahay cillada lagu garaacahayo wadaad u yadha waxaa tii wiilkii aan dhali hebel ahaa haddaad bannaanka asagoo ciyaari ku aragto garac baa tidhi waxaa dhici karta inaad u jeeddo meelaad meeshaad ku aragtaba garac ama bannaan ha joogo ama guribaa ku jiro waxaa kaloo dhici karta isku xidhka bannaanka aad ku xidhay iyo garaaca inay tahay cilladu kownuhu laaciban fii fadaa'in aw saxraa haddaan marka sababkan la sheegay ee nabigu xukunka ku dhajiyey xukumka iyo sababkan uusan ka dhaxaynin wax munaasabaa iyo cilanimo ah wuxuu noqon lahaa kalaamku kalaam bilaa faa'iid ah kalaam bilaa faa'iida ah saasaa marka la yidhaahdaa amilada kale sheegaan waxaa ka mid a ah, in fii kalaami shaaric uu ku yimaado wasfi haddaan cila lagu qadarin macaan la-aan noqonaya kalaam shaaric dhexdiisa waxaa ku imanaya su'aal ama hadal haddaan cilo laga dhigin munaasabadu uu kula ugu xidhan yahay hadalkii hore aan aysan caddaanayn ama xugumku kii nabiga la weydinaba allow ma ma bannaanta inaan timir iyo rutab isku iibinaa layidhi nabigu su-aal buu keenay wuxuu yidhi ayanqusu rutabu idaa yabis rutabku ma isdhimaa oo ma dhusaa markuu ingego nacan bay dheheen falaa idan buu nabigu yidhi maxaad ka fahamtay meesha falaa idan waxaad ka fahantay ruطabku iyo curdankaa isdhimiduu isdhimayo ee nuqsaantuu nuqsaamayo inay tahay cilaة اlmanci min bayci الruطbi bالtamri cilada diideysa in timir ingegan iyo mid qoyan laysku iibiyo curdan ah waa maxay waa naqsiga markuu ingego ruطabku waad ka fahmi ciladii waxaa amilada ka mid ah marka waa markuu ku yimaado Eh, lam yufid taciila huwa hadalkaa nabiga meesha ku yimi hadduusan cilo ahayn ma caddaateen wixii su-aashii saxaabada ay weydiiyeen iyo iskaga xidha nabiga hadalkiisa iyo caddayntiisa marna waa maxay aw nadiiruhu nadiirkiisa hadduusan cilo ahayn su-aasha nabigoo ma caddan nadiirka hadda waxaa looga jeedaa marna ciladiiba waxay ku imaanaysaa maxalla su'aal ciladiiba waxaa laga fahmaya maxalla su-aal wixii nabiga la weydiiyey qudhigiisiba cilada laga fahmaya marna saa'ilkiiba intuu nabiga wax weydiiyo yuu su-aasha nabigu intuu ka leexdo yuu su-aasha wuxuu u keenayaa shay lamid oo dhigaalkiisa ah nadiirkaas hadda looga jeeda tusaale gaaban gabadhii khafcamiyadeed maxay tidhi nabi allow aabbahayo waayeela oon xajkii waajibkahaa gudanin baa dhintoo lagu yeeshee haddaan ka gudo haddaan ka xajiyo ma anfacayaabay jiri nabigu ma abbaarin wuu anfacahayaa wuxuu aaday nadiira su'aal su-aashii la weydiiyey nadiirkeedii suu gabadha u fahansiiyo qiyaaskii arkaadiisi iyo howlihiisi wuxuu idhi haddii aabbaha lagu leeyahay dayn ood ka bixiso ma anfici lahayd maxay tidhi gabadhi nacan bay tidhi muxuu u sheegay su-aashay weydiisay nadiirkeediibuu u sheegay waxaa ka soo baxay oo nabigu fahansiiye aabbaha hadday dayn biniaadam lagu leeyahood ka bixiso way anfici lahayd kadalika dayntii ilaahay xajka ahayd haddaad ka bixisana way anfacaysaa gabadh nabigu wuxuu fahansiiyey arkaan iyo xukumka dhan xukumkay gabadhu raadinaysa muxuu ahaa waa annafcu annafc waxa ay samaysay inu aabbaheed waxtarayay raadinaysa hada huwa alxukm اlmas'uul canhu nabigu wuxuu u keenay asal oo ah asalku waa dayn اlaadamiy farcuna waa alxaju اlwaajibu calى abiha ciladuna maxay noqotay qadaء dayn qadaءu dayn daynta oo la gudo aabbaha aad ka guddo ama dayn bini aadan ha noqoto ama dayn ilaahay ha noqotee waxaa ka dhalanhaya inay anfacdo duqii waalidka ahaa tartiib baa la dareensiiyey idan haddii gabadhu su-aashay weydiisay iyo meeshuu nabigu u foofoo nadiir iyo tusaale inuu keeno aan cilanimo iskaga xidhnayn lama maxaa iskaga xidhan low lam yufid atacliila huwa aw nadiiruhu lakaana baciida can fasaxati kalaami shaaric inaad fahanteen bay la tahay haddii nabigu nadiirku aaday iyo tusaaluhu soo qaaday iyo su-aashii ayna iskaga xidhnayn cilanimo hadalku wuxuu noqon laha hadal aan isku xidhnayn oo kala socdo oon ishaysanin oo midna bari u socdo midna galbeed hawsha noocaasana shaaricu munazah buu ka yahay fasaaxadiisii iyo bayaankiisii iyo cilmigiisii waa ka baxsan yahay amilo badan baa adugu ka keenana inaan iskaga tagno waxba yaan idinku dhibin insha allahu tacaala <clears throat> marka la maraya marka imaaga wa tambiiha la marahayo qaacida usuuliya laga qaataa keliya qaacida usuuliya lagu khulaaseeya isaga wuu hawlo badan yahay hal qaacidaad ka qabsan waxay yidhahdeen markay kuu soo gaabinhayaan maslaku ulimbaai watambi usuuliyiintu tartiibu اlwaصfi cala اlxukmi yadulu calى ciliyat اlwaصfi hada hiy اlkhulaasa maslaku اliimaan watambiih markaad rabto inaad qaacida ahaan u siyaaqayso waxaa lihi tartiibu اlxukmi cala اlwaصf in xukumka lagu dhejiyo cilo yadulu wuxuu tusayaa tartiibka iyo tacliiqaas calى ciliyat اlwaصfi qadaءu dayn اlaadamiyi inay cilo u tahay linafci اlwaalid bay ku caddahay naqsu الruطbi inuu cilo u yahay limanci اlbayci bayci الruطbi bitamri buu cilo ku cad yahay idan marka tartiibu اlwaصfi cafwan maxaa idhi tartiibu اlxukmi calى waصfin yadulu calى ana اlwaصfa cilaة اlxukmi marna waa la soo gaabiyaa tartiibu اlxukmi calىa waصfin xukmu biciliyati اlwaصfi bay ku leeyiin waa isku mid un in wasfi iyo xukm la isku dhejiyo waxaa lagu shanqayo lagu tilmaamay in wasfigan iyo tilmaantana ay cilo u tahay xukumka lagu sheegay fi waa iska intaas tusaale gaaban markii cumar inama allow iga dhaqaaqaan xaadib dile wuxuu nabigu sal ly slm inahu qad shahida badran inahu qad shahida badran xaaib inuu reer badan yahay cumar waa og yahay nabiguna waa og yahay nabigu meesha muxuu u keenay lakin inahu qad shahida badran waa tartiib اlxukmi oo waa maxay waa mancu qatli xaaib calىa waصfin inahu qad shahida badran waa xukmun biciliyati اlwaصfi oo in shuhuudu badrin ay tahay maanica min الtakfiiri wالtanfiiqi bay kuugu caddahay aduu intaasaa lagu khulaasiyey maslak اlimaai wالtanbiih aan iskaga tagno sheekha ku dari doono waa minha waxaa ka mid a suwarkiisa aad ku garanaysay katafriiqi bayna xukmayni biwaصfin laba xugum ayaa nabigu sheegay markaasuu ku kala qaaday tilmaan maca dikri maa dikru اlxukmayni aw dikri axadihimaa ama labada xugum mid ka mida ah sheegiddii wanaxwi dalika walahu suwaru walahu lilimaai wاtanbiih weeye suwarun kaiira ayuu leeyahay marka maalan waxaa ka mid a nabi maxamed oo laba xugum intuu sheegay ku kala qaadaya biwasfin axaadiistii aad garanaysay inay ku saabsan qaniimada liraajili sahmun wailfarisi sahmaan baa la yidhi ninka lugleyda ee afantariga ah hal qori buu leeyahay khaniimada ninkii faras ku dagaalamahayna muxuu leeyahay laba qori buu leeyahay nabi muxuu kala qaaday faarisku inuu qaadanhayo laba qori raajilkuna uu qaadanayo qori buu cadday laba xugn buu kala qaaday biwasfin lianna hada raajilun wa hada faris alfarisiyatu waa cillo keenaysa in laba dheefood lagu siiyo luglaynimada inaad tahayna waa cillo keenaysa in lagu siiyo hal dheef tafriiqu ashaarici bayna xukmayni biwasfin maa dikri maca dikrima dikr اxukmayni aw dikri axadihima wanaxwu dalik dikru axadihima waxay miaal oga dhigaan alqaatilu laa yari alqaatilu laa yari ninkii wax dilay in dhaxalka loo diiday cilladiisu waa maxay waa alqatl wuxuu nabigu meesha kugu qariyo un sheegin wakayrulqaatili yari baa meesha ku jirta kan wax dilinna waa dhaxle kii wax dilayna dhaxla ma aha idan dikru axad اlxukmeyn baa meeshaasoo kale ku jirta ayb waxaa ka mid ah atafriiqu bilgaaya in haaya lagu kala saaro laba xugum walaa taqrabuuhuna xataa yadhurna idan waa tafriiq bayna xukmeyn qabla طahaara xugun baa gabadhu ay leedahay bacda طahaarana xugun bay leedahay waa la kala farqiyey ciladii horaan qabla طahaara galmadeedu xaaraan kaaga ahayd waa alxayd cilada ay bacda طahaara ay kugu tahay xalaalna waa maxay waa inqiطaaءu اlxayd wالطuhr التفريق بشرط baa ka mid a in laba xukم u kala saar التفريق بشرط xadيiثka عباadة إذا اkhتلفت هذه الأصناaف فبيicوا كيف شhiئتم إذا كاna يدا بيد waa tafriiq bayna xukmayni bisharin biaayatin meelo badan bay ku timaada marka uu nabig wuxu sal slam hadday asnaaftu iskhilaafto fabiicu kayfa shitum idaa kaana yadan biyadi ayadoo ducmiyo la oo wuxuu uu yahay raashiin yo ikhtilaafu اlajnaas nabig wuxuu ka dhigay wuxuu banaynayaa riba lfad riba lfad fabiicu kayfa shitum ida kaana yadan biyadin riba nasiun baa kaa reeban khulaasadu tartiib اlxukmi cala اlwaصfi waa xukmun biciliyat اlwaصf aw yadulu calى ana alcilata yadul calى ciliyat اlwaصfi cafwan inahaas aan kaga tagno wixii intaa ka badanna unka meelaha ka firiy ilaa ilaa lix suuraa la gaadhsiiyaa ayb alraabicu maslaga afraad alsabr wاtaqsiim maslaku الsabri wاtaqsiim waa maslag asagoo aad u qeyb badan midka intaa waxaynu kaga baxnay masaalik اlcila almansuusa cilada mansuusada wadooyinkii lagu ogaan lahaa waxaan hadoo gelaynaa alsabr wاtaqsiim isagu cilo mansuusana waa loo isticmaalaa mid mustabadna waa loo isticmaala lakin masaalik اlistinbaad baa lagu daraa inta badan الصabr fi luga waxaa weeye alikhtibaar in shayga la qanjeeliyo la cudiyo la fiiriyo la tijaabiyo hadda markaad moos meel ka gadanaysa waad fiirin waxaad ka fiirin ka fiican iyo ka xun liinta waad toojin qaraha waad qaadi mar waad garaaci waxaad dhihi ragii qara yaqaanay marka waxaas waa maxay waa asabr ayb ataqsiimna waxaa looga jeedo waa xasri tira koobid weeye ataqsiim hunaa waa xasru lawsaaf waa in cilooyinka meesha geli kara aad tira koobto oo tidhaahdo xukumkan ciladiisu ama waa hebl ama waa hebl ama waa hebl cilaa shanaadna ma jirto kadibna intii aad tira ku keentay aad tidhahdo tan cilla ma noqon karto maxaa yeele cudurkaasay qabtaa tanna ma noqon karto way jiran tahay tan way gaaban tahay tan way madowdahay tan way foolxun tahay tanunbaa cillo ah asabr wاtaqsiim waa daliil aad u qiimo badan usuuli diinka waa la isticmaalaa qolyaha usuulidiinka cilmu اlkalaam caqaa'idka way isticmaalaan qolyaha jadaliyiinta way isticmaalaan usuuliyiintu way isticmaalaan manaaiqadu way isticmaalaan ilaahay subxaanaه wa qur-aankiisana markuu shubahaadka gaalada baabi'inhaya waa la isticmaalaa waa daliil aad u xoog badan fii kitaab اllah isticmaalkiisu fii suurati اlbaqara markay yuhuud dhaheen <clears throat> mxuu ahaa lan tamasnaaru ilaa ayaama macduuda ilahay muxuu yihi qul اtakhadtum cind اllahi cahdan walan ykhliف اllah cad am taquluuna calى اllahi maa laa taclamuun waxay dhaheen naar anagu na maysa maalmo kooban oo tirsanba mooye waxaa laba mid un baatiyid inaad ilaahay ballan ka haysataan iyo inaad ilahay ku been abuuranaysaan labadaa mid un kala doorta wax kalaa jira haddi ninkii yidhi anugu naar geli maayo maxaa hadda waxaad ku dhahaysaan war kibiir badan muxuu bagaataystay waa la isweydiin caas ibn waa'il miyuha asagoo isaguna fii suurati maryam afara'ayta afara'ayta aladii kafara biaayaatina wa qaala lauutayanna maalan wawaladan maxaa daba yaalla aطلca alghayb am ittakhada cinda الraxmaani cahdan kala sanaktubu ma yaquul taqsiim sabr iyo taqsiim baa lagu maxaa la sameeyey wuxuu yidhi horta anugu haddaan dhinto kole tahay laftarkeedu maxaa laysiin hayaa maal iyo awlaadi wax walba magacaan adduunku leh aakhrana diyaar wayu ku haddii maxamed wuxuu sheegi u run yahay waxaa la yidhi aطalca algeyb ma loox maxfuudka wax ogu qoran buu ogaaday waa kow mise ilaahay bu ballan la dhigto camal saalixu la yido meel oogu qoranoo u dhigtay ma jirtaa layidhi beenaalo maxaa ka soo baxday inaad beenaalo tahay muftari cala allah fii suurati yunis qul araytum ma anzl allahu lakum min risqin fajacaltum minhu xaraama waxalaala haye qul allaahu adina lakum am cala allahi taftaruun halaguu soo ururiyo taqsiim xasru اlawsaaf inta waa xaaraan kan lama cuni karo kan waa laga caagan yahay kan hebel hubul baan ogolen kan laatan waxaa la yidhi soo ururiyo wax dhan laba mid un weeye allaahu adina lakum ma ilaahay baan idii idmay tashriica iyo taxliilka iyo taxriimkao waxaad tihiin ambiye iyo rusul hawshaa loo xilsaaray haddayna taa gaftaan e waxaa weeye am cala allaahi taftaruun muftarin cala allaahi wey way yaqaanaan soomaaliya nin baa yidhi hebelow jannada inoo ballan ah haddaan isku arki weyno shidaalmadoontadaan huraynin buuri ninka caamiga muu khaldan yahay mise wuxuu sameeyey aakhare wuxuu laba meelood baa ku taalla meeshii fiicdaan isku arki weyno he jahanamaad dirtaa buu hi maxaa kaloo meeshii yalla hade wuxuu sameeyey xasru lawsaaf xasru lamkina hebelow jannadaa inoo ballana haddaynu isku arki weyno ka warran buuhi shidaalma doontaan ku huraynin buuhi wuu fahamsan yahay ayb marka waxaa waye asabr wataqsiim saasaa looga jeeda sheekha kuu sheegi doona wuxuu ku yidhi manaaiqadu qolyaha mantiqada waxay u yaqaanaan ashariyu lmunfasil jadaliyintu waxay dhahaan daliilkan atardiid wataqsiim usuuliyiinna asabr wataqsiim asabr wataqsiim asal camaliye ahaan waxaa horeeya taqsiimka oo marka hore waxaad ururin awsaafta gabadha soomaaliyeed markay soo guraysa baalkan mxuu ahaa go-an miyaa la dhihi jira qolyana gocosayba dhahaane mise goosayba maxaa dhihi jirteen qolyihiini ree gocoso qolyihiini ree mxuu ahaa doollo marka hore waxay isku soo qaadi masafta waxay gelinaysaa gocosadii iyo go-ankii oo dhammaystiran macal qashinkiisii geedihiisii dhagaxiisii wixi o dhan maxay samaynaysaa taqsiim bay hadda wadaa xasru lawsaaf hadhowba meel la tegi maray fidsan ama darbaal bay dhigeen markaasay bitin dhagixii iyo qashinkii iyo qorigii xaggay u saari in yaroo miid ah oo inta la rabay soo reebaysa hawshaa dambee kala saafigaraynta waa maxay waa sabri isku soo qaadada horena waa taqsiim wuxuu uhi sheekhu waa xasruulawsaaf fi اlasli awsaafta asalka ku jirtaad koobaysa wa ibطaal maa laa yaslixu litacliil iyo inaad buriso ood meesha ka saarto wasfigaan u suubanin inuu cillo u noqdo xukumkan hadday sidaa noqoto fayatacayan albaaqi inta soo hadhayba waxay u caynoobi lilciliya inay cillo u noqoto xukumka fain kaana dalika xasrigaadu iyo sabrigaadu hadduu yahay bilqaطci yaqiin falqiyaasu qaطciyun faالsabru wالtaqsiimu qaطciyun wailaa hadduu danni yahayna fadanniyun wa huwa daliilu sabri wالtaqsiim xujaة lلnaadiri mujtahidkii iskii wax u baaranhaya wuu xujaysan karaa fi ihbaati اlciliya wاlmunaadir ka doodahayana wuu xujaysan karaa maslaku الsabri wالtaqsiim fi ihbaati اlciliya kan asagu wuxuu ku dhisan yahay asal guud oo la yidhaahdo waxaa lagu dhihi hadda cilo meesha kuma caddo xukunkan meesha yaalee qur-aanku cadeeya ama xadiidku cadeeye ee cad baa xukumkan laabudda lahu min cila maxaa yeele axkaamta shareecada waxaa u badan atacliil ama aan fahano markaa ama yeenan fahmin mar haddaad tiri axkaamtu asalkeedu waa in la cileeyo waxaad dhihi wاlcilatu laa tacdu awsaafa almaxali ciladu ma dhaafsano maxalka uu xukunku ku yimid bay ciladu ku jirtaa maxalkan ha la baadho xukun daliilka caddaynaya xukunkuna meel buu qabanayaa fal ruux meeshuu xukumku qabanayaa maal maxal la yidhaahdaa waana asalkii aad soo marteen waxaad dhihi marka walcillatu laa tacdu awsaafa almaxalli maxalkan awsaaftiisa ma dhaafto matala hadda markii saxaabigu uu yidhi nabi allow islaantaydii baan u galmooday fii nahaari ramadaan waan halaagsamay waxna waan kharibay madaxiisa uu garaacay oo jeebkii xabadka garaacay timihiisa awsaaf almaxaal hadda ninkaa waa maxay ma ahlagtu ahlagtada uu yidhi baa ciladi ah ma galmada fii nahaari ramadaani baa cilada ah ma inuu ya ansaari naxay oo hawshii ka xunoo qoomaynayaa ciladii ah ma in ramadaankan sanadkan uunbaa cilado ramadaanaha kale hadduu galmado dhib ma laha mise inuu xaaskiisa u galmado cilo hadduu addoonta u galmado cillo ma aha ma inuu galmadu galmo xalaala tahay asalkeediia ah, mise xataa zinado waa la waxaasu dhanba meesha yaalla intaad isku xaab qaaddo yaad dhihi kan cilama noqon karo saad ku dhahayso cilama noqon kartana way iman doontaa qawaadixday ku iman doontaa miisaankaad ku kala saari kan cilo noqon kara iyo cilama noqon karo way iman doontaa hadda waxaynu ku jiraa qaabka cilada lagu keeni la ima aw ijmaacin aw biistimbaain istimbaadkiiba ku jira marka asalka qaacidada marka sabr wa taqsiim aad ka duuli waxaa weeye inaad tidhaahdo alaslu waa ictibaaru اlawsaafi alatii fi maxali الnas alaslu waxaa weeye ictibaaru اlawsaaf awsaafta inaad texgeliso alatii fi maxali الnasi naska maxalkiisa ku timid ilaa bidaliil ilaa bidaliil xugun baa yimid meel buu qabtay meeshaa uu qabtay tilmaamay leedahay tilmaamo ayay leedahay tilmaamaha meeshaa ku yimid oo dhan inaad tixgelisood cillo ka soo qaadaa asal ah allaahuma in la helo daliil tilmaamaya tan inaysan cillo ahayn tusaale gaaban sayidina xaatim nabi baltaca waraaq buu gaalo u diray kadibna cumar baa iska laasha nabiguna waa difaacay xaaim xukun baa qabtay la yidhaahdo inaan la gaalaysiin karin nifaaqna aan lagu xukumi karin hada huwa alxukm adiladii axaadiistii timidna waa nusuustii timid ee ka anfiday kufriga una diiday ee nabiga ku difaacay maxalu nasina waa asaga xaaib ah ma mise ma ah xaaib inta tilmaan ee uu leeyahay baad fiirin haddii xaaib horta kow waa rajul labo waa muslim saddex waa muhaajiri afar hee waa badri shan waraaq buu gaara u qoray waraada gaalada ma dhab baa la yidhi lix wuxuu aaminsanaa waraaqda hadday gaalada gaadhaxataa inaan gaala wax taraynin muslima waxba aysan yeelayn waa ku dhaartay nabiguna wuxuu i run baad sheegtay tasdiiqu nabiy ku dar imise wasfiba meesha yaalla waad wadi maanic ha gaadhin sheekh irshaad ah, maanic looma rab hadda waxaan uraynaa awsaafu lmaxalli intaasoo tilmaam baa xaadibi leeyahaye waa tilmaantee tilmaanta cilo u ah xukumkii laga anfiyey xaadib inaad fahanteen baan u waxaa looga jeedaa alxasr waa sidaa haddaad tirada waxaa looga jeedaa waa waa kownuhu muhaajiran waxaa lagu dhihi inay muhaajirnimadu difaacdo nifaaqa oo muhaajir nin muhaajir uusan gaaloobi karin daliilkeeda keen haddaad tira waa muslimnimada waxaa lagu dhihi in nin muslima uusan gaaloobi karin ama munaafiq noqon karin daliilkeeda keen waxaad tiri waa rajulnimada waa lab ninku bilcaan ma ahaa tidhi rajulnimadu inay anfido difaacdo takfiirinta iyo tanfiiqdaliilkii wuxoo dhan baa lagaa tiro waxaa kuu soo hadhay say u socotae inaad tidhahdo waa muta'awil kow inaad tidhahdo waa badri inaad tidhaahdo ee may run buu sheegay soo saddaqa nabigu ma dhihin kownuu saadiqan ama ama inahu qad sadaqakum falaa taqulu lahu ilaa khayran baa meesha taalla inuu saadiq yahay waa wasun min awsaafihi inuu bader yahay waa wasun min awsaafi اlmaxali maxaa inoo saharay inuu saadiq inaan ku cilayno inaan bedernimo ku cilayno inaan ku cilayno mutaawil saddexdaa wasfi baa kuu soo saddexda wasfiga waa saalixun litacliil inaad kala reebtaa la rabaa waxaa ka soo hadhi wnuhu badriyan lanna adilo kalaa tustay reer badar inaan gaalnimo ku dhacaynin nin reer badara gaal intuu nool yahay gaaloobi maayo laa yasixu can ahli badrin annifaaqu wاlkufru aslan waa ilahay baa u ballanqaaday axaadiid kale ku sugnaatay markuu cumar iyo waa munaafiq wuxuu ihi inahu qad shahida badr macnahedu waa maxay aad reer badar nifaaq kama asaxa weeye reer bernifa kama asixe culummaduna fi taarikh waa keeni waayeen badri ku dhacay kufri muxaqaq abadan marka hadda kama rab niqaashaya masalada lakin waxaan rabaa inaad ku fahantaan keliya qaabka loo aruurin awsaafulmaxal kadibna aad u kala sarsaari kan socon maayo kan socon maayo kan socon maayo socon mahaya ma aha ra'yida waa inuu daliil aad ku saarto wasfiga aad meesha kaga saarto ayib ya cilada tawiilka waxaa uu daliil ah eh, asagaa sheegtay inuu u arkahayey eh, kitaabkiisu inuu asaguna wax tari muslimna wax yeelaynin gaalna uusan u taraynin nabigu wuxuu ihi ama inahu qad sadaqakum marka qolyaha ku dhegan waxay leeyn waa mutaawil buu ahaa laakiin ninkii mutaawil base ku dhegay waxaan leenahay jaasuuskan waa jaasuus khaas oon waraaqda uu dira muslim aysan wax yeelin gaalla ayaan wax tarin markaad noo keento jaasuus noocaasoo kale ah markaasaan ka hadlayna laakiin nin u shaqo tagahayo inuu ku baabi'iyo mushaarna ku qaadanaya baabiintaana ku farxaaya lagoma qiyaas qaadan karo asalka xaadigu yaanan cashirka ku daahayna adugu intaas baa looga jeeda fain kaana daalika hadduu yahay ururinta aad ururiso awsaafta iyo markaad kala sarsaartay kii kuu soo hadhay keligii inuu cillo yahay mid kale uusan cillo noqon karin bilqaطci ay bilyaqiin fal asabru waa maxay waa qaطciyun wailaa fadaniyu intaas waa marka xagga misaalka fiqiga shaaficiyadoo kale waxay dhahaan maalan walaayat اlijbaar aabbuhu iyo awogu inay gabadha baaliqade u dhalay uu ku qasbi kara nima aysan rabin ijbaarka waa xugum cilatuhu ima inay noqoto libakaaratiha aw lisakariha aw licilatin ukhra saddexdaa mid un weeye dhe wax kale ma jiro gabadhu inay bikranimadeeda loo qasbahayo iyo in muxuu ahaa yaraantay yar tahay loo qasbahayo iyo in loo qasbahayo cillo kale waxay dhaheen cillo kale annaga waan baanoo maana soo helinba iska tuur maxaa kuu soo hadhay laba wasfi oo ah ima sahiiratan waxay dhaheen inay loo qasbaa yaraanteedana ayadna waa cila baailu cila maxaa yeelay gabadh yar oo qaan gaadha haddii intii la guuriyo loo galmado kadibna la furo oy garoob noqoto mar dambanaad aabbuhu u damco inuu mehriyo ma qasbi karo leannu hadda waa hayiba maca sikariha ayadoo garoobaya haddana yarta weli qaan gaadhi oo maxaan loo qasbi karin alayimu axaqu binafsiha min waliyiha alayimu yacni gabadha garoobka ah maxaa soo baxay garoobku ama qaangaar ha noqoto ama sakiira ha noqotee inaan aabbuhu qasbi karin baa soo baxday marka altacliil bisikar meesha waa ka baxay falam yabqa ila albakaaratu fataycayana litacliil bay ku yidhaahdeen say kuu qorsagaran soo ma waxay odhan in saddexdaa cilmaa meesha taal maxay sameeyeen waa taqsiim xasrigii wey kadibna waxay dhaheen sikarku cilla noqon karo leanna waxaa la heli karaa sagiira fayiba aabbaheedna uusan qasbi karin inuusan qasbi karin maxaa u daliila xadiidka alayimu maxaa soo hadhay cillo kale annagaaba weyne maxaa soo hadhay bikaaro falcilaة اlbakaara albikru wain kaanat baaligaة liabiha walijadiha xaqu اlijbaar halkaas waxaan oga jeednaa taswiir اlqaacida laa tasxiixu اlmiثaal aan iskaga tagna in sha allahu tacaala اlأصل اctibaaru اlأwsaaف اlatي fii maxali الnas ila bidaliil ila bidaliil ilغaa baa loo jeedaa daliil tusahaya wasf min alawsaaf inuu mulqa yahay mooyeen ma turtuuri kartid yaan lagu dagin haddaad asabr wa taqsiim fahanto qoorsagaaro fara badanoo mulxidiin iyo murjiye iyo jahmiye kugu qaban lahayn baad ka badbaadi awsaafta tilmaamaha maxalu nas uu leeyahay eed caqli ahaan ku garan karto waxaa weeye inaad mid ka mida iska tuurto lama ogolo waa inaad ku tuurto bidaliil bidaliil waa inaad ku tuurto ayib wasfi walba oo maxalu nas ku yimid xaggana ay suurogeli karto inuu cilo noqdo lama tuuri karo ilaa bidaliil ilqaa hawshaa iska ogaada alkhaamis maslaga shanaad waxaan soo marray maslak اlijmaac maslak الnas الsariix maslak الnas الظaahir طريق الإماء والتنبيه الصبر والتقسيم وأفر إنه أها سو سيدا معها المناسبة تيشن هذا المرين المناسبة من حيث اللغة وحوي والملائمة المناسبة هي الملائمة شيء الشيء إنه عنمه وقلمه وبيغن يهي جيانكي ويهي طيب munaasabadu sidaasaa loo jeeda khulaasaduna awsaaftu waa laba qaybood fi lqiyaas waa laba qaybood wixii wasfi wax lagu cileeyo waa un labo ima طardiyun wa ima munaasibun wasfi طardi ah طardiyun biطaai طaa'i wاlraa'i wاdaali wاlya طardiyun wa munaasib طardi waxaa looga jeedaa waa wasfiga biadilati sharic ee ku sugnaatay inaan wax lagu cilayn karin alwasf الطardiyu waa kaطuuli والقصر والسواد mxuu ah xumrati ilى akhirihi midabo iyo dheerar iyo madow iyo cadaan iyo gaabni iyo sharci waxba kuma caleeyo ma soo helaysaa fi kitaab illah wala fi sunnati rasul sal slam awsaafta noocaasa waxba laguma cileeyo wasfiga waxaa loo yaqaanaa tardi waxaa tii hebel toban kun sii maxaan siin hadde waa nin dheer waa laguu qosli maay dheeradu ahayd kan gaabanbaba ka sakaraadsanoo ka baahan kama tiisid haddii laakiin ata hebel wax sii maxaa yeel wuu baahan yahay caqli waa ku dagaayaa hebel wax sii qaraabaa nahay waa lagaa qaadan laakiin hebel lacagta udhib waa maay nin dheer wey hebel waxaan sii wuu gaaban yahay wasfiga noocaa maxaa la yidhahdaa ardi waa hadda taad soo martoo kale waadoo yidhahdaa xaadib waxaa loo tagfiirin waayey lannu nin buu ahaa rajulnimadu meelo badan waxay noqotaa dardi rag iyo dumarku meelaa la kala saaraa meela waa ka wasfi aan muctabar ahayn shahaadada iyo muxuu aha meelaha lagu kala saara waad garanaysaa laakiin meelaha kale isku mid bay ka tahay nabig wuxuu ihi nin ayumaa rajulin aflasa ninkii xantida laga qaadana uu ka helo cinda rajuli mataacahu fahuwa axaqu bihi rajulintama muctabar baadam abadan haweeney baa xoolo kaa qaadatay oo iyadoon walcagta ku siinin bay khaariqdoo masaajidka gashay xoolahaadii baad ku aragtay iskood iyagoo meesha yaalla soo xaqoo ma lihid mise waxaad ku dhigay xadidku wuxuu sheegay rajul baa cinda rajulin cinda imra'atin lama dhihin waa laguu qosli idan waxaa weeye wasfiga noocaasaa dardi loo yaqaana waa tilmaanta ruuxa caqligale uu arkahayo xukumka haddii lagu xidho inuu munaasib u yahay inuu u qalmo xataa khamradu waa xaaraan oo maxaa loo xaaraam yeelay haddii maandoori weyo caqligii dadkay waashaa alla ilahay way astahshaa buu le ru caqligale aliskaar waad garanaysaa inay tahay ilmaha yarka ah een qaangan aabbihii mas-uulkaa ah. haddii muxuu iskuma fillo haabul waa degahayaa waa wasfiga marka cuquusha loo bandhigo lagu lugudagahay alilahay cilow noqon kara la odhanayo midka laga soo boodayna maxaa la yidhahdaa dardi haadaa awsaaftu labadan bay noqotaa munaasib iyo dardi munaasibka wuxuu u qaybsamaa afar qaybood munaasibun mu'ahir munaasib mulaa'im ah munaasib mursal ah munaasib hariib ah mu'ahir mulaa'im hariib mursal afartaasuu noqda munaasibka afartaa noqda balsheekhu markuu sharxoorta aynu fiirina hadda munaasabad haddaynu malaamo u garanay tacriifkeeda khulaas gaabnaa waa maxay wa an yaqtarina wasfun munaasibun bixukmin wasfi munaasib ah oo cillo noqon kara marka caqliga bini aadamka iyo caadatu naas la fiiriya cillo noqon karaa xukm la xidhiidhsaday ikhtiraan wasfin bixukmin munaasib اktiraan waصفin munaasibin bxukmin baan leehay اktiraan baa meesha yaal waxaa isku dhegan xugum fii aaya uu xadiid ku jira waصfina uu la socdo waصfigaa asaga a ma haysid aadaad min adaawaati tacliil lama socdo ma haysid tilmaamid markaa mxuu ahaayey la sheega hadalka siyaaqiisa kama fahmaysid tacliil oo dii tacliil laga fahmo waa maslak اlimaai والtanbiih lama rabo wasfi haddii loo bandhigo cuquul اlbashar asaliima loo bandhiga cila noqon kara ayaa la socda xukumkii kaasaa loo yaqaanaa munaasaba sheekh muxuu ku yidhi bian yakuuna اlwaصfu waa inuu waصfigu yeesho ama u ahaatee lahu mulaa'amat u cunamid uu cunamo liafcaali اlcuqalaa'i caadatan afcaasha cuqalada caadatan buu u ruuxii sameeye ama wax ku xidha hebel maxaad u dishay hebel buu ku xadgudbay ha waa laleey waad qumanta war agoonka maxaad u dhurbaxday waan edbinhayay kuwad baa la leehay agoonku maxaa u dhurbaxday waa ila qumanaato warkiisaba haddee waa uba iga soo booday jinkaygaa ku sannifay maxaa lagugu samay faajir baa lagu arkaa yaa khaldan ayib calaa maa sayati eh, eh, min tafsiil mulaama weliba iyadoo sida iman doontee waxaynu faafaahin doona mulaamada sheekhu kala qaadi doonaa ayib muhimmaddu waxay noqotay waa an yaqtarina wasfun munaasibun bixukmin laba shardi baa la socota marka saalimin min alqawaadixi mustaqilin bilmunaasaba waa in qaadix dhaawaca wasfiga uusan jirin oo u diidaya cilanimadka midda kale waa in la helo inuu asagu keligii munaasib u yahay xukumkan inuu cillo u noqdo alistiqlaaliya bilmunaasaba asagu waa inuu yeesho hadday awsaaf kale meesha ku jirto waa musaaxima iskama dhiigirta kan unbaa cillo ah waa inaad kala saarto ayb istiqlaaliya bilmunaasaba waa inuu asagu yeesho asaga keligii uun awsaafta meesha taalla keligii uu xukumkan inuu cillo u noqdo uu cunnamo uu asagu u qalmo midda labaadna waa inuu ka badbaado qaadix dhaawaco u diida oo asaga fudhiya inuu cillo noqdo ka badbaado wuxuu ihi sheekhu marka wayusamaa hada الnawcu maslagan ama munaasabada noocan waxaa lagu magacaabaa alikhaala waxaanu ku mitaalin lahaa da dhib munaasabadii iskaarkii alqatl camd اlcudwaani ayib ikhaala le ikhaaladu waa un dhanni ikhaala waa adhannu waa munaasabo iyo ikhaalo kulli waa maxay iyo takhriiju اlmanaad waa isku macnaa looga jeedaa wayusama hada nooc waxaa la yidhahda alkhaalatu malayn la maleeyo wasfigaani inuu cilo u yahay xukumka uu la xiidhisan yahay wastikraajuhu ama wastikraa wayusama istikraajuhu soo saaridiisa wasfigana waxaa lagu magacaabaa takhriij almanaad wasfiga aad soo saartay eed tidhi wax dhaawacayana ma jiro keligiibaana baana munaasibu xukumka in lagu xidho haddaba asagaa cilo ah waxaa la yihahdaa hawshaa takhriij lmanaad taqriirulmaad marka muxuu kuu noqday waa inaad wasfi cillo ka dhigto aan nas qur'aana caddaynaynin cillanimadkiisa xadiid uusan caddaynaynin laa bisariixin walaa bidaahirin walaa biishaaratin oo imaankii tambiih aan ka saaraynaa walaa bisabrin wa taqsiim sabr iyo taqsiimna kuma soo saarin ee waa maxay xataa marka la fiiriyo alilah wasfigaani oo u cunamaa in wax lagu xidho ayib wa huwa taqhriij lmanaadkuna tacyiin اlwaصfi waa in ciladii la bardhabo alladii wasfigaasoo yakuunu kadalika sidaa noqonay waa maxay waa wasfiga munaasibka u ah xukumka inuu cillo u noqdo lahu mulaa'ama liafcaali cuqlay caadatan lilcila ay lilciliy aad bardhawdo wey takhriijun waa maxay wasfi u cunama inuu xukumkan cilo u noqda iyo waxay u bardhabaysaa cilannimo asagun baa cillo aad leedahay maca kowni اlasli nafya maa siwaah weliba iyadoo asalku uu yahay asaga waxaanka inuusan jirin haddii horta wasfigan waa munaasib in xukunka cillo u noqdo asalna waa maxay cillo kale ma jirto qaadix dhaawaca ah wasfigana ma hayo wax kaloo garab ordahayo oo istiqlaaliyo u diidana ma hayo riixa oo ku cidhiiya darka haddaba isagaa ciloah wuxuu ihi sheekhu bishari muqaaranatihi ay bishari muqaaranati اlwasfi lilxukmi wey waa inuu xukumka uu la socdo wasfiga ood xukumka meeshaad ku aragtaba wasfiga uu daba socdo oo munaasib u yahay ku cilayntiisi shardiga labaad wa khuluwihi can ilqawaadixi wuu kaloo ka maran yahay wasfiga asaga ee munaasibka wax dhaawaxoo u diida cilanimada qawaadixda al aati bayaanuha uu iman doona caddaynteedi qiyaaska dhannaa marka wuxuu noqday inaad fahanto arkaantiisii rugnigu waxa looga jeedo kadibna cilada aad fahanto waxay tahay kadibna aad fahanto cilada sida lagu soo saaro de banaanka taalona iskuu caday dhibba ma laha hadduu nas farta ku yar fiiqo qooraansaday imaa watambiih intaad isku xaabqaada kadibna aad faash oola kala baxdood hal xaba ka soo saarto ood halkaa ku dhejiso xugum khayr haddii intaad saa u qoraate alleelahay midkan unbaa munaasabka inuu cillo noqdo limaada qaadixna ma jiro asagunbaana munaasabada la goyn noqday xukunkuna waa ku dhaganya waa daba socdaa marka weligaa ha ku khaldamin munaasab iska kaagelin awsaabti hadday meesha taallo aadaad min adaawat tacliil sariixa ama daahiro ah ama ishaa ama siyaaqa naska laga fahmahayo iyo daliilka macna tacliil waa cila mansuusa horena waad soo marteen asagaa sheekhu faahfaahintoona kadib baa muhimmaddu waxaa weeye inaan u garanno munaasibk wuxuu u qaybsamaa afar qaybood munaasib muaira iyo mulaa'im iyo hariib iyo mursal hariibku waa wasfiga sharcigu ka marhaati kacay bibulaanihi ma algaahu الshaaricu walam yactabiru almaslaxa almulgaa almuhdara tii loo yaqaana wey hariib baa le waba laguma cilayn karo bilijmac waa la tuuri kaas waxaa tihi caqli ahaan waa fiican yahay laakiin waxaa lahay sharciga oo tuuron tixgelinin mursalku waa wafi marka caqliga loo bandhigo cilo noqon kara laakiin wax u makhraati kacay shareecadana lama hayo inuu cilo yahay wax buriyana ma hayno daliil guud ama khaas odhanaya la ictibaariya ma hayno daliil khaasaan ujeedaa daliil khaasoo odhanaya alla ictibaariya ma hayno mid khaasoo odhanaya yaan la tixgelinana ma hayno kaa marka mursal baa la yidhahdaa waa almaslaxa mursala meeshay ka baxdo maxaa kuu soo hadhay mulaa'imkii iyo mu'ahirkii mulaa'im iyo mu'ahirna caawi sheekhu ka hadli doonaa wuxuu u gudbi masale kaloo muhiima wuxuu yidhi fain kaana alwasfu khafiyan aw hayra mundabiطin اctibira mulaazimuhu wahuwa almadinaة kaالsafari lilmashaqaةi wاlwaطi lishagli الraxmi fi اlcidda masale muhiima weeye wuxuu ka soo hadlay hadda u qayb rabaa inuu cilooyinkii awsaafti qaybiyo awsaaftii mar waxaa usoo qaybiseen wasfi xaqiiqi ah iyo mid idaafi ah wasfi curfi oo mutarid ah xugum sharci ah mid luqawi ka soo tag hadda wuxuu rabaa inuu awsaafta u qaybiyo min xayu اlinضibaaط iyo cadam اlinضibaaط min xayu alظuhuur wاlkhafaa ciladu hadday noqoto cila mundabita binafsihaa indibaadkan xalaan soo sheegnay imsaabinar waxay ma xusuustee waa in wasfigu uu yahay shay laga sooci kara hayrkii xaggana la arki karo ma yatamayazu can hayrihi xaggana in la ogaado ay dhici karto kaasaa la yidhaha wasfi mundabit ah kaliskaar wاlqatl camd اlcudwaani mxu ah, albakaaro wax lagu cilla haddaad soo marayseen waxaaso dhan wasfi mundabita ah. wasfigu hadduu mundabit yahay asagaa cilat اlxukmi ah xikma unbuu yeelanaya marka waxaa kuu joogaya meesha cilaة wa xikmatun haddii laakiin ciladu asalka ahaydee xukumka lagu xili lahaa ay tahay mid qarsoon oo khafiya ama mid baahsan oon urursanayn waxba lagu xidhi maaye xukumkee waxaa lagu xidhayaa madinadiisi marka meeshu waxaa ka soo bixi saddex qaybood madinna iyo cillo iyo xikma markaa soo boodi muxuu yidhi fain kaana lwasf ay ilcila hadduu yahay khafiya mid qarsoon ka rida ka rida wاlbغdi wاlkaraahiyati wاlxubi hebel inaad neceb tahay waa wax qalbigaada ku jira ilaa aad afkaada u ka soo baxo inaad jeceshahay wax qalbigaada ku jira wey inaad beec raalli ka tahay iyo inay gabadhu raalli tahay iyo inay kohonayso waa shay qalbi ah khafi wey acmaal اlquluub oo dhanba waxaa loo yaqaana waa awsaaf khafiya yan ku dhibi ayb aw hayra mundabiin ama wasfigu wuxuu noqday midaan urursanayn wasfiga hayru mundabikan waxaa looga jeedaa waa midka iskhilaafaya maqaadiirtiisu asaga maqaadiirtiisa iskhilaafi kalmashaqa anaa safrigo gaaris baan u safri safrku imaba dhibo waxbaba uma arkahayaba ninna markuu safra naftaada ka bixi mid waa mid buuranoo socodkaaba dhibahaya shan kilomitr baa u asagu safar dheeroo boqol kilomitr ah midna daqiiqaduu ku marahaya mashaqada iyo xaajada iyo faqriga iyo waxyaabaha noocaasa waa awsaaf hayru mundabita bimacnaa maqaadiirteedu iyo isla ekaashaheedu ma sinno takhtalif biikhtilaafi alaxwaal safarka xilli barwaaqaa la safro iyo midka xilli jiilaal oo amnaca la safro ma isku mid baa dhibaatada kaa soo gaadhi boqor asagu diyaarad ku safrahaya oo kombyuutarkiisa iyo alaabtiisa iyo bilcaamihiis wixiisaba wata iyo wadaad dameer ku safrahaya ma isku midba ashkhaasi mashaqada gaari baa kala duwan xilliga mashaqadu kala daran tahay kullu waصfin takhtalifu maqaadiiruhu bixasab اlashkhaasi wاlaxwaali wاlasman waxaa loo yaqaana waصfi hayru mundabiطa idan hadduusan mundabit ahayn ama uu khafi yahay xugum sharcia laguma xidho waa laga leexan waxaa la dhihi asagii ayru mundabidka khafiga ahaa wii tusi kara wixii tusi kara ee boli iyo daliil u noqon kara xunka lagu xidho inaad garateen baan u maray uctibiro waxaa la tixgelin oo cila laga dhigi mulaasimuhu wasfigaa khafiga ama khayru mundabidka kii laasimahay ee ku dhegana wa huwa mulaasimkuna almadinatu waa wasfiga laga malaysto wasfigii kale ee khafiga inuu ku dhegan yahay kasafari lilmashaqa mashaqa hadda waa maxay waa wasfi he ayru munabit hayru mundabit sharcigu wuxuu dejiyey musaafirku in soonkina laga cafiyey salaadana uu gaabin karo cilada ruuxa muslimka axkaamtan looga fududeeyey waa dhibaatada uu kala kulmaya safarka laakiin dhibaatadii ma qadaro dhibka ani i gaadhi iyo adigu ku gaadhi safarka dheer dhibkiisa safarka gaaba dhibkiisu waa mashaqo aan sinayn isku dheelitirayn waxaa ka soo baxe dhow in la yidhaahdo anu safarka dhibbaygama soo gaadhiye salaaddii ma gaabin karo mana afuri karo soonkii nin wuxuu dhihi anu hal kilomitr haddaan dhaqaaq naftaaba iga bixi idan mashaqadii ma sinno waa laga dhaqaaqi waxaa le mashaqo waa wasfi hayru mundabit ahe eh, cilama noqon karee wa min maqaasid shariicana waxaa ka mid ah alindibaaط xukumku waa inuu xadidan yahay ciladuna ay xadidan tahay murna aysan keeni karin idan waxaa la yidhi aan ka leexanno oo mashaqo maxaa keena safar cilat اlxukmi waa safarka safarna waxaa laga malaystaa mashaqo safaroo waxaad noo tahay mulaasim iyo daliilna tusa mashaqadii cilaة اlxukmi alxaqiiqiya hiy almashaqa daliil اlmashaqana waa asafar idan madinadaasa xukunka lagu xidhahaya tusaale kaluu sheekhu ku keenay wاlwaطi lishagli الraximi fi اlcidda in gabadha ay ciddo tirsato waa xukm sharci ah wujuub اlcidda cala الnisa marka la furo ama laga geeriyoodo waa taqaanaa haddii idan ciddada ciladeedu maxay tahay waa riximkeediibaa yaan madhnay ilmaa ku jiri kara biyahaada iyo ilmahaada iyo ninka kaa dambay si loo kala soociyo xalliga haweeneydii nin furay ama loo galmado laga dhintay waa in ay ciddo tirsato maxaa yeelay waxaa dhici kara minkeedii inuu kubaatayo buuxo ilma ku jiro o dhax ilmaa ku wado idan minkii waa khafi sheekha qarsoon wey lama ogaan karo dhakhtar ha la geeyo ha la baaro dhibkaas dhakhaatiirta laftirkooda hadda inta ku dhan gabadh uur mar haddana berri uur bay leeda ka soo boodaysa waxaa la marka riximku inuu maran yahay iyo inay ilmi ku jiro ogaashaheedu waa arrin khafi oo dhib badan aan ku xidhna shay la fahmi karo maxaa lagu xidhay alwau baa lagu xidhay alwau baa galmadaa cilo ah haweeneyda loo galmooday waa inay ka cidda tirsato saa darteed baa gabadh lagugu meheriyey eedan weligeen is arag maxaa leey famaa lakum calayhinna min ciddatin tactaduunaha idan galmadaa yaa ah wasfi daahir ah galmana maxay keentaa minku inuu wax galo ma taha mise galmana maxay keentaa minku inuu wax galo safar muxuu keenaa mashaqo sidoo kale wey tanna wuxuu u keenay wasfigii khafiga ahaa tusaale kale manaadu takliif ruuxa in mukalaf laga dhigay ciladeedu waa caqli in laga helo shaygu ruu inuu caqli leeyahay waa shay he ma hayru mundabit ba mise waa khafi waa khafi afar iyo toban sano iyo sagaal bilood nin jiraal weli weli ma qangaadhin mukalaf ma ah waxaa laga yaabaa lix iyo toban jir inuu ka caqli badan yahay kan afariyo toban jirka waxaa laga yaabaa xagga gaaqaashaanqaadka talada iyo raganimada kulli inuu ka fiican yahay labaatan jir masaasad wato meelahan fadhiya oo sakaraada waa wax qarsoon lama garanayo marka caqligu maadaama uu yahay cillo qarsoon waxaa lainaga daaya waxaa lagu xidhahayaa bilixtilaami wa bisinni ruux inuu qaangaadhay oo axkaamta ilaahay qabanayso oo mukalaf waxaa lagu ogaanhayaa inuu gaadho intaasoo sano ama ama uu biyo duuli gabadhuna ay xaydasho waxyaaba awsaaf daahira inama albaycu can taraadin baa riduhu inaan waxaan raalli ku tahay lama ogaan karo waxaa riduhu cilla ma aha asalehe waa cillada asalkeed laakiin waa khafiye ha lagu xidho bisiiqa biliijaabi walqabuul ma iga iibsatay waa kaa iibsaday muxuu tusahayaa raalli baan ku ahay soo maahuun inaad warkii fahanteen bay ila tahay intaasaa looga jeedaa hunaa marka qaacidada usuuliga ku jirta waxaa weeye warkan marka la soo alwasf almuctabaru fi اlxukmi wasfiga xukumka cilada u ah ida kaana hayra mundabiطin uqiimat اlmadinatu maqaamah waucrida can ictibaarihi hadihi alqaacida اlusuuliya wasfiga muctabarka ah fi اlxukmi yani wasfiga asalkii cilada ahaa asagu ida kaana hayra mundabiطin waa khafaagii iyo intishaarkii baan oga jeedna uqiimat اlmadinatu maqaamahu madinada la istaajin meeshiisii wa ucrida can ictibaarihi asaga mar la ictibaarin maayo mar haddaan madinadii ka dhigno ciladii xugumka safarkan ku xidhayna axkaamtan oo dhanba dhihi mayna hebelu maanta markaa safartay dhib iyo mashaqo ma la kulantay haa haddaba soonkaadii dib baad ka soo qallayn kartaa salaaddii waad gaabin kartaa maye adu mashaqa see looma baahno mar haddii madinada aan aadno dabageli mayno dabageli mayna gabadha minkeeda ha la fiiriyo say cidda u tirsata lama rabo waa dhihi ma loo galmada ha cidda laga rabaa haddee sheekh waxaa dhici karta in hawsha hawl noo taalla maaha galma ma la helay yakfi wadaadkan waaba safarkiisi iyo nagaadihiisa safarkuuba ku raxaysta hawl noo taalla maaha safar ma la helay xukunkuwa ku xidhayna haddii mar madinadii xukunka lagu xidho ucrida can ictibaari lwasfi alxaqiiqi waa laga leexan laakiin bishar hal shardi baa la socda waa in had iyo goor markaan xukumka madinada ku xidhayno aan malaysanayno wasfiga xaqiiqa inuu jiro markaan lena musaafirka salaada wuu gaabin oo soonka wuu iska afuri karaa waa inaan malaysana kolley un safarkaa wuxuun mashaqa ku jira wuxuun mashaqa wuxuun mashaqo ah haddaan hubsano yaqiinan madinadii waa la helay laakiin wasfiga xaqiiqiga ah inuusan jirin qaطcan haddaynu hubsanno xukumkii ma jirayo madinadan laguma xidhahayo madinadaasna laguma xidhaayo alwaladu lilfiraash baa la yidhi nasabku muxuu ku sugnaadaa in haweenaydu ay cismadaada ku jirto in meherkaada ku dhacay xaggana ay suuragal tahaye in galma ay dhacdo lanno galmad maxay ahayd madinatu ilmaha inuu uur galo ood adugu dhashay adoo halkan fadhiya yaa hadda gabaadh maraykankeedu lagugu meheriyey wax yar kadib baa gabadhi hadda aan kugu meherinay wiil bay dhashaa lagu yidhi alwaladu lilfirash ma dhahaynaa waa aniga kuu sheegaa khaldamin markaan xukunka madinada ku xidhno markaan ku xidhno xukumkii nasabka inuu sugnado waxaan ku xidhnay inay islaamtu cismadaa ku jirto firaash kuu tahay markay firaash kuu tahay waa in la malaysanayo inaad u galmootay ood is aragteen walow saacada allah ka dhige haddii laakiin la hubsado meherun baa kugu yeedhay weligaa inaadan indho saarin waa yaqiin baa loo hubsaday idan madinadii ictibaar ma laha madinadii ictibaar ma laha horaanba waxaan u tixgelinnay waxaan shinsanaynay in wasfigii hayru mundabitkaa ee khafiga uu ku hoos naban yahay haddii la hubsado in wasfigi uusan jirinba waxaan leenahay horaanba adig kumaana rabine ninkaasaan kugu gaadaynay ninkiiba meesha haddii laga waayo bilqaطci wاlyaqiin falaa cibrata laka inaad fahantiin baan u malay xanafiya shaaficiya ku dagaalama masalaة اlmashriqiya wاlmaqribi baa la yidhaahdaa xanafiya waxay qabaan islaamtu marba haddii meher kuugu dhaco weligaaba ha arkina ilmahay dhasho waa ilmaha adaa iskale maxay ku xadgudbeen fi ictibaari اlmadinna waxay yidhaahdeen ninkan hadda gabadha lagu meher waxaa dhici kartaba inuu yahay saaxibu karaama oo buubay waxaa dhici kartay dheh inuu yahay saaxibu jinnin oo garabdaar leo jin baa buubiya xale taa waa gabadha ay ku dhashay iyo xilliga ninka lagu meheriyey ay dhan tahay ilaa lix bilood iyo ka badan laakiin ka warramaa la yidhi haddaa laguu meheriyey ilmay buduq siisay geesa waaweyn waxaa dhe markaan waxba kama jiraan bay waa sax waa idin raacnay markaan waa idinku raacnay dhe muhiimaddu waxaan oga jeedaa madina waxaa la ictibaarin intaan malaysanayno kii kale inuu ku hoos naban yahay haddii lubsado bilyaqiin inuu meesha ka baxay kii kale madanadu ictibaar ma laha uma almunaasibu munaasibku intaa kadib soo laguma soo dhihin waa wasfi u cunama caqlan wa caadatan in xugum lagu xidho qaadixna ka badbaaday xaggan ay caddaatay inuu la goyni yahay munaasabada uu xugumka yaa la hubsaday marka munaasabaadkii baa kale xoog badan awsaaftii munaasibkahayd litacliil iyo ukaamta in lagu xidha manaasibed baa kale xoog badan wafi la'aantii ummadduba dhaqmi mayso midna waa la dhaqmi laakiin dhib baa la mudan midna waa la dhaqmi dhibna la mudan mahay laakiin xogow waa gobanimaa ku jirta saddexdaa qaybood wey wuxuu uhi uma almunaasibu xagga rutbooyinka daruuriyu faxaajiyun fataxsiiniyu saddexdaa buu noqdaa daruurigu waa waصfiga iyo xikmada iyo maslaxada haddii la waayo aan dadku dhaqmaynin laa fi dunya walaa fi اlaakhira la baaba baaba'aayo xaajiguna waa maa tamusu ilayhi اlxaajatu waa wasfiga aad iyo aad loogu baahan yahay laakiin haddii la waayo waa la dhibaato mudan laakiin waa la iska dhaqmi waa dhutinayna waa heetinaynaa taxsiinihi waa maxay loona baabi'i mahayo aadna loogu dhima laakiin gobanimada iyo waxaa laga tegaya sariigta iyo akhlaaqda wanaagsan baa baaba'ays fataxsimi kaa markaa qurxiyaa laya naashnaashi baahi baa loo qabaa waa loo baabi midna waa bilow wey xaajadu bilahaya iyo noloshu bilaya iyo diintu bilaya faalawalu midka hore maa fiihi xifdu اdiin xillo walba oo tixgelinteedu iyo axkaam ku xidhinteedu ay keenayso diinta islaamka inay ilaashanto waa waun daruuriyidaruuriyin ictibaar baa loo jeedaa waa daruuri in la tixgeliyo axkaamtana lagu xidho baa loo jeedaa fanafs naftaa ku xigta wasfi walba iyo cidlo walbo in axkaamta lagu xidho la tixgeliyo uu keenayo in nufuusta la badbaadiyo e asna in la tixgeliyo axkaamta lagu xidho waa maxay waa daruuri falcaqlu faannasabu falmaalu falcird kuliyaat alkhams kaad u taqaaneen wadaadana sita ay dhahaan baa loo yaqaanaa xifd اlanfus alcuquul nasabka iyo abtirka maalka dadka bini aadamka cirdigooda iyo sharaftooda intaaba in la ilaaliyo waxaa weeye waa min waa awsaaf daruuriya adilada tustay qur-aanka iyo sunnada iyo ijmaacaadka carakawa asagaa miaalin doona waxba idinku sii dhibin ayb wاlmukamilu lidalika wasfiga dhammaystiraya kii daruuriga ahaa mulxaqun bihi waa la haleeshiinaya wasfigu waxaa jira asagu aan daruuri ahayn laakiin wuxuu kabaa waa kabe kaba midkii daruuriga ahaa kalkaaliyo wey kalxadi biqaliili muskiri kalkaiiri اlmuskir sharaab badanoo ruuxa sarqaamiyo ruuxa caba in la xadi oo la karbaashi waa xugum cad murna aan lahayn maxaa loo karbaashi ruuxa cuquushaa la ilaalinaya caqliga in la dhowrana waxaa weeyaan wuxuu ahaa daruuri ayib caqliga in la dhowro daruuri buu ahaa caqliga inuu baaba'ana waxaa keenaya muskirkan la cabayo in ruuxii iskaar waxaan muskirka cabay la karbaashana wuxuu keenayaa in sharabatulkhumuurku cabsadaan oy ka joogsadaan waaga dambe khamrada kadibna saa uu ku dhowrsamo cuquushii bini aadamka kaa daruuri garame laakiin in yaroo khamraa qajac in laga siiyo oon lagu sarqaamaynin ayadoo taxriiminteedu liwujuudi cilat اliskaar haba yaraatee ka warrama waa mukamil waxay dhammaystiraysaa kii hore maxaa intaa yarta haddii lagu dadaayo waagi dambe baaldi baad cabaysa marka wadiiqaha waa in lagaa qabto nabigu wuu tilmaamay karaaci xawla اlxima yuushiku an yartaca fiih alaa waina xima اllahi maxaarima ayb alaa waina xima allahi maxaarimahu cafwan marka waxaa weeye daruuri iyo mukamil falxaajiyu xaajigu asagu waxa waxaa weeya naxwu اlbayc في غير محل الضرورة فإن ذلك ملحق بالضروري كالاستجال لتربية الطفل ونحوه ومكمل هذا ومكمل هذا عفوا كثبوت الخيار في البيع ونحوه ضروري قاسو واسدا وحي راعنا ولما يسترى دب ملها حاج هو waa kalbayc naxw اlbayc in beyc la jideeyo dantaa ku jirta laakiin loo dhammaan maayo haddii waba lama kala iibsan karo oo mubaadalatu maalin bimaalin min jihati calaa wajhi mucaawada waa xaaraan sharcigu matalan yidhaahdo nin walba inuu xoogsado oo beertiisa qoto asagoo xangabto xanjada korto oo qubida waa la noolaan karaa laakiin waa la dhib mudanaya maadaama marka ruux walba xoolihiisu aysan ku filayn oo laisu baahan yahay insaankuna madani biabci uu yahay aan la kala maarmin ilahi wuxuu inoo jideeyey inaan wax kala iibsanno marka tashriicu اlbayc wa taxliiluhu waa maxay liأjli xaajaati الnaas waa shay loo baahan yahay oo haddii laysu diidana la dhib mudan laakiin laga dhaqmi karo waa laga dhaqmi karaa laakiin la baabi'i maayo wuxuu ku daray wadaadku oo yidhi fii hayri maxalli daruurati waa beeca marka aan loo dhimanayn la soco hadda nin baa wuxuu cunuu waayey xataa bakhti buu waayey lacag buu wataa warridan iga iibso kaa ibin maayo war raashinka waa u dhimanhaya maya awooduu ku dhacana ma hayo oo isagaaba laga xoog badan yahay oo la taabsan karaa macalafihiisa marka waa maxay markaas kale beeca in la baneeyo waa waajib bal waa daruura min daruuraati addiin lanna naf baa lagu badbaadanaya muxuu noqday xifd اlanfus baa galay markaasoo kale maxalka kama waxaan ka hadlaynaa bu sheekhu beeca si guud marka loo fiiriyo waa min alxaajiyaat ee ma aha min adaruuriyaat ma aha wuxuu yihi wadaadku faina dalika midkan dambe ee albeyc fii maxali daruura ah mulxaqun waxaa la haleeshiin bidaruuriy ayb kalistiijaari litarbiyati الطifli wa naxwihi tanoo kale waa sida alistiijaar litarbiyati الطifli ilmo yarood mas-uul ka tahay adugu ma xanaanayn kartid si loo xanaaneeya ma taqaanid haddii sidaa lagu daayana wuu halaagsamaya waa waajib markaasoo kale inaad islaan usoo karayso ama ruux usoo karayso tarbiyo xanaaneeyo wax oo daryeela marka waxay noqonaysaa daruuri ayadoo ijaaradu ay ahayd asalkeedii min baab alxaajiyaat ijaaradu waa min baab alxaajiyaat waxyaaba loo baahan yaha laakiin aan loo baaba'ayn laakiin huna ilmahan haddaan loo keenin islaan iyo islaan dar yeesha ama nin ajiiroo dar yeela waa nafa halaagsamaysa xifdu lanfusna muxuu ahaa daruuri waa laga yaaba marka inay masaa'il noqdaan daruuro asalkoodii ahaa xaajiyaat intaasuu sheekh oga jeeda iyo waa naxwi wa mukamilu haada xaajiyaadka ka dhammaystirahayana ka hubuut alkhiyaari fi lbayci wanaxwi wey beycu asal muxuu aha xaajiyaad beyci in la jideeyo waa meel xaajiyaad haddana in khiyaar loo sameeyo oli khiyaaru اlmajlis khiyaaru الsharطi khiyaaru الru'ya khiyaaru muxuu ahaayey alcayb alradi bilcayba maxaa yeeley xaajada baa ku dhammaystirmaysa waxaa laga yaba anuuna ka fiirsan inaan wax iska galo shaaric wuxuu isiiyey xoolaha ku ciyaaran ha ku khamaarin ba horta waxaad leedahay saddex beri khiyaaru shardi intaad wada joogtaan waad ka fiirsan kartaa ceeb hadday ku soo baxdo waad ka noqon kartaa khiyaarka jidayntiisu waa dhammaystir la dhammaystirhayo maslaxadii ahayd ee beeca ahayd waa dhammaystir haddii laakiin beeca la jideeyo xaggana aan khiyaar loo samaynin waa iska noolaan karaa laakiin xoogow in ruux jaanis la siiyo mar bay kaa katibi meelaan fiicnan baa lacagta ku bixin neefaan loo xilli lakala kala qaxaya aad iska soo iibsan dhul iyo guryo oo la kala qaxahay xilli abaar loo dhammaanhay yaabaad adhi iyo loo soo iibsan iyo ido lacag badan baad ku shubi nin yaqaano xoolaa war waalan tahay war laxbahu berri idahan berri dhammaanayaan lo-danna berriba kula gaari mayso war lacagtaada soo cesho yani khiyaarka in la siiyo waxaa lagu dhammaystiraya maslaxadii beec waxaa la mida marka wakanasbi اlwaliyi cala اsagiirati fi الtaswiij gabadh yar oon qaan gaadhin in weligeedu uu guurin karo ayadna waa waa maslaxa xaajiya gabadha hadda guur ooma baahno dhibaatana ma hayso weynoo hadda u dhimanayso laakiin ninka fiicane hadda aad heshay adiga mas-uulka ah ee qiimaha badan ee wadaadka ehe ah, dhaqaalaha haystay ee dabtale akhlaaqda lehe khuluqiisi iyo diinkiisi baa lagu qanacsan yahay waxaa laga yaaba hadhow gabadh markay qaan gaadho in la waayaba oo raggu mooryaan noqdaan ama ay wada shahiidaan ama la dhammaado se hadhow gabadhu aysan micda ugu soo dhicin haddaad jaaniska uga faa'iidayn marka taswiiju sagiirati lilkuf الxaadiri waa waa maxay waa maslaxa xaajiya maaha daruuro gabadha way noolaan karta hadhowna hadday doonto faasiq iska guursato dibuba ka wanaagsanaan karaay laakiin waa xaajiya mukamilka waxaa ka mid a ah iyadna ricaayat alkafa'a fi nikaax waa iska mukamil guurku waa min alxaajiyaat wadaadana waa daruuri baba geliyaanba laakiin dadka isguursanay isu kof yihiin oo isu dhigmaan isu qalmi karaan wuxuu qurxiyaa guurka ayuu bilaa dhammaystiraa dadaan isla qabsan karin oo isku kufna ahayn isku sharabna hadday isguursadaan naftaaba kaa bixi inaan gumeedayso ay kugu hayso cuqdad baaba ku dili habeenka dambe inaad ugu shubtaa galow ugu shubtaa laga yaaba marka waxaa weeye dadku inay isku dhigmi karaan waxaa weye waa meel mukamilaad bal intaa caawa aan ku dayno waxaan umay inaad uun soo wareerteen laakiin wuxuun baan sheeg sheegay wallahu aclam